bibni اlaajruumi waljawaasimu kuwa ficilka mudaaric jasmiya amaaniyata cashara sideed iyo toban weeye ficilka mudaarica cawaamisha jasmida waa sideed iyo toban wahiya sideed iyo tobankii lam weeye wa lamaa weeye wa alam weeye wa alamaa weeye wa laamu lamri weeye waducaa walaa weeye fi nahyi nahyi dhexdiis xaal laadaasuu ahaaday iyo waducaay wa fi ducaay xaaluu ahaaday wa in weeye waman weeye wamaa weeye wa mahmaa weeye waidma weeye waayun weeye wa mataa weeye waayna weeye wa ayaana weeye wa anna weeye wa xayumaa weeye wa kayfa maa weeye wa idaa weeye fii shicri shicir dhexdiis xaal idaadu u aaday khaasatan akusu waan gaaryeelayaa khaasatan gaaryeelid waaljawaasimu ثamaniyata cashara cawaamisha jasmido ficilka mudaarica waa sideed iyo toban sagaal iyo toban tiri sideed iyo toban inta ku yidhi sagaal iyo tobantii lix oo hal hal ficil jasmida waa uu tiri saddex iyo toban mid walbaa laba ficil jasmiyana waa uu tiri waa meeqa markaas waa sagaal iyo toban fiiriya inay sagaal iyo toban yihiin wahiya sideed iyo tobankii uu yidhi lam wey wahiya jawaasimtii lam weeye kow walamaa weeye labo waalam weeye saddex waalamaa weeye afar walaamu amri amarkii iyo waducaa ducii laamtiisi weeye laamu amri waducaa shan walaa weeye fi nahyi nahyi dhexdiis xaal uu ahaaday waducaay wa fi ducaay xaal uu ahaaday lix lixdaas halal ficli jasmiya kuwa labada ficli jasmiya fiiri wa in weeye waman weeye wamaa weeye wamahmaa weeye waidma weeye waayin weeye wamataa weeye waayna weeye waayaana weeye waana weeye waxayfumaa weeye wakayfamaa weeye waidaa wey soo saddexiy toban maan iyagu sagaal iyo toban wey muxuu leeyahay sideed iyo toban isagaaba sheegay wuxuu u leeyahay wuxuu rabaa cawaamisha ficilka mudaaric mar walba jasmida oo aan meel gaara ku qaas ahayn hadduu hadalku yahay nasri hadal caadi ah iyo hadalku hadduu yahay nadmi gabay waa iskugu mid siddeed iyo tobanka sideed iyo tobankan hadalku inuu nadmi yahay oo gabay yahay iyo inuu nasri yahay oo hadal caadi yahay waa iskugu mid carabi meesh kastay ku jasmiyaan laakiin idaada wuxuu ku yidhi shiciray khaas ku tahay marka ma tirin ayado ayado waa ka saar inta kale way inta ku tiri maxaa waa idaafi shicri khaasatan ku yidhi ayadu shiciray gaar tahay hadalka caadiga ahoo nadmiga ah oo carabiga ah kuma jasmi karo laakiin marka gabay ay ku dhex jirtay wax jasmidaa ayada ma tirin marka ee wuxuu tiriyey sideed iyo tobanka kale sideed iyo tobankaas kalu tiriyey siddeed iyo tobankii markaa laba qaybooday u qaybsamayaan waa qismi hal ficil jasmiye hal ism hal ficil waxaa loola jeedaa markiiba hal ficil u jasmin karaa markiiba hal ficil hal ficilu jasmina haddaad ka bixido ficil kala gelido halkaas ficil haddana jasmina haddaad kaas ka bixido ficil kala gelido waa jasmina laakiin hal mar laba ma jasmin karo kaas waxaa la idhaha maa yejsimu ficlan waaxidan wey qismiga kalena maa yejsimu ficlayn laba ficilu halkii marba jasmina halkii marba labu jasmina taasu marka sharaxa noo sharixi doono noogu keeni doono uri maxamed muxuudiin cabdulxamiid wa aquulu waxaan leeyahay aladawaatu adawaadda xuruuf lama dhihi karo maxayla qaarna waa xuruuf qaarna waa asmaa adawaad a laleeyahay magaca guudaa la siina marka oy soo wada geli karaan wa aquulu waxaan leeyahay aladawaatu adawaadda allatii adawaadda tajzimu jasmida alficla ficilka almudaarica mudaarica ah amaaniyata cashara jaaziman waa sideed iyo toban oo caamil oo wax jasmida jawaasimta ama cawaamisha aladawaad wuxuu la jeeda cawaamisha ficilka mudaaric jasmiga oo ku camal fasho jasmo camal fasha aladawaatu adawaadda allati adawaadda tajzimu jasmida alficla ficilka almudaarica mudaarica amaaniyata cashara jaaziman waa sideed iyo toban jaazim wa haadihi aladawaatu adawaadan tanqasimu waxay u qaybsamaydaa ilaa qismayni laba qaybood alqismu alawal qismiga ugu horeeya yejzimu wuxuu jasmina ficlan waaxidan hal ficil waalqismu haani qismiga labeeyaa yejzimu wuxuu jasminaa ficlayni laba ficil marka lagu leeyahay qismiga ugu horeeya hal ficilu jasmina macnaheeda waxay tahay markiiba hal ficilu jasmin kara kumanaan ficil waa jasmin kara laakiin kumanaankaas waxa weeyaan calaa sabiililbedeliyu ku jasmin kara halkan ficilu jasmina ka bixi ficil kala geli waa jasmina ka bixi ficil kala geli waa jasmina laakiin hal mar laba ma jasmin karo saasaa loola jeedaa ee ficil gaaroo cayntiisa la yaqaan loolama jeedo alqismu اlأwal wuxuu yidhi alqismu اlأwal qismiga ugu horeeya yejsimu wuxuu jasminaa ficlan waaxidan macnaha mar dhata hal mar wey halkii marba hal ficilu jasmina wاlqismu الثaanي yejsimu ficlayn qismiga labaadba halkii marba labu jasmina markiiba labu isku mar jasmi kara ama alqismu qismiga alowal u horeeya fa sittatu axrufin waa lix xaraf waa lix oo xuruuf wada ah lix weeye lixduba waa xuruuf kuma jiro isim ficilna warkiis badaa wahiya lixdii xaraf lam weeye walamaa weeye wa alam weeye wa alamaa weeye wa laamu amri waducaa waa laamkii amarka iyo ducada tusayey la weeye fi nahyi nahyi xaal u ahaaday waducaay duca dhexdeed xaal u waa laa oo marna nahyi tusayda marna duca tusayda marka fiiri laamul amri laamtaas mar wuxuu tusaa amar marna wuxuu tusaa waa ducaa laaduna marna waxay tusee nahyi marna ducaa marka waa hal mid laamku laakiin marna wuxuu tusaa macnihiisu noqonaa amar marna macnihiisu wuxuu noqonaa nahyi laaduna waa halkaas laa laakiin marna macnaheedu waa nahyi marna macnaheedu waa ducaa saasaad leedahay waa lix wa kulluhaa lixda dhammaantood xuruuf way biijmaaci nuxaad nuxaaddu waa ku ijmaaceen lixduba waa xuruuf waa wada xuruuf markaa fiiri xaqiiq ahaan marka la fiiriyo lixdan qofka ibtidaa'igaa aa ah warka loo balballaarinahay waa afar sababtaa fiiri lam walama ayagiyaa hamse la gelshay markaasaa lagu yidhi marka waxaa latileeyahay ibtidaa'igu ma fahmi karo lab iyo calam waa isku mid ma fahmi karo labaa looga tirina hadhow markaad maskaxdaadu kurtood weynato qaangaarto waxaa lagu leeyahay war waa afar wax laakiin hadda sakiiraa tahay waa lagu soo kobcina macnaha xagga naxwada sakiir ka soo ma jeed haddaba lixdiiyu miaallo kuu siinaa miaallo amaa lam fa xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin wey saddexdaas macnay wadata xarfu nafyi ficilku wuxuu tusaa xadad iyo zaman soo ma ficilku muxuu tusaa xadad iyo zaman xadadkay anfini yadribu waa garaaca garaaciddaas wey xadadka lam haddaad gerido lam yadrib ma garaacin uu noqona garaaciddii xadadkiiu anfini wa jasmin waana jasmina ficilka mudaaric wa qalbina waa maxee ficilka mudaarica yaqbalu alxaal walistiqbaal haddaan caamil kala gelin xaalana waa tusaa istiqbaalna waa tusaa labada waa aqbali karaa la markay gasho maadiu macnaha ka dhiga fiiri mudaarica yadribu waa garaaca mustaqbal iyo xaalu aqbali kari lam geli lam yadrib hadda ka hor ma garaacin maadigu isku bedala wixiiba ah, qalbigu qalbiga waa zamanki zamanki iyo qalbine zamankii awal meeshuu ka ahaa xaalo ama istiqbaal maadiya u gedina lamdu marka lamtu saddex macnuu kuu sheegay lam xarfu nafyin maxay anfinayn xadad wa jasmin ficilka lafdigiisa baa jasmini wa qalbin zamankiina waa gedini oo maadiya macnaha ka dhigay macnaha maadiya ka dhigay saddexdaasay tuustaa wadalika tusaalihii naxwu qowli waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaa waa sare ilaah uu yidhi lam yakun aladiina kafaruu min ahli lam yakun maysan ahaanin aladiina kuwii kafaruu gaaloobeen lam yakun aladiina kafaruu lam yakun nuuntu waa sukuunsaneen laakiin iltiqaau saakiniina dhacay maxayna fiiri lam yakun nuuntu waa reebanta soo maha aladiina laamteeduna waa reebanta laba laamoodoo isku idqaamo way midda horaa reeban hamsadana markii laysku qabto ma la akriyo hamsatulwasliyaa laidhaha waa dhece marka lam yakun iladiina fii hamse miyaad maqli lama akriyo iyada hamsatulwasliyaa laidhaha markii hadalka laysku qabto lama akriyo laakiin haddii hadalka laga bilaabo waa la akriya alladiina aad leeda fiiri haddii ayada hadalka laga bilaabo waa la akriya iyada laakiin waxa ka horeeya iyo wax ka dambe marka laysku qabto lama akriyo hamsadan lam yakuni ladiina fiiri aw hamsada laakiin hadalka ka bilow iyada waa la akriyo maxaa leedahay aladiina waa la marka marka hadalka laga bilaabo waa la hadii haddii waxa ka horay waxa ka dambay laisku qabtana lama akriyo maxaa leedaha magaceedana hamsatulwasli marka hamsadii markay meesha ka baxday nuuntiioo reeban iyo laamkiioo reebana isku soo aaday laba xarafoo reeban hadday isku soo aadaan laba xarafoo saxiixana ay yihiin midka hore la xarakeeya wax la xarakeeyana kasrada ugu asasa kan horaa la xarakeeyo marka nuuntiya la xarakeeyey kasraa la saaray lam yakun lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin mabnin calaa sukuun ilah maxalala min alcraab yakun ficlu mudaaric majzuuman bilam wacalaamatu jasmi assukuun wa xurika bilkasrati takhalusan min iltiqaa'i saakinayn wa huwa mutasarifun min kaana naaqisati alatii tarfacu lisma wa tansibu alkhabara aladiina ismu yakun mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin رفع كفروا فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخر منع من ظهر اشتغال المحلي بحركة المناسبة وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع والالف فارقة بين واو المفرد وواو الجماعة يكون maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay isim iyo khabar hadda khabar lama gaarin wuxuu noo mithaaliyey isimkii kaliya bes khabarkeedii gadaal ka jira lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiin munfakiina waa kaas khabar munfakiina waa jamcu karsaalin munfakiina isagoo nasbisa waa kan khabarka waa fogya markaasuu iska soo gaabsada marka aladiina waa isimkii jumladan kafaruu waljumlatu min alficli wاlfaacili laa maxala lahaa min alexraab lanna silatu mawsuuf aladiina daasaa ka horayda caa'idkiina waa faacilka wاlcaa'idu ila mawsuuli faacilu kafara wey maxalushaahidku waxa weeye lamtii oo ficil mubaaric jasmiday wa qowlihi iyo ilaahay qowlkiisa subxaana ilaa wuxuu yidhi quldhe nabiga suubano lam tu'minuu ma adnaan rumayn lam tu'minuu ma adnaan rumayn qul ficlu amrin mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alicraab wfaacilu damiru mustatir wujuban taqdiiru anta lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alicraab tu'minu ficlu mudaaric majzuumu bilam wa calaamatu jasmihi xadfu nuuni waa afcaal khams xadfu nuuni liannahu min alafcaali khams maa naaba fiihi xadfun maa naaba fiihi xadfun can isukuun wa waaw ljamaacati damiiru mutasil mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin faacil walalifu faariqatu bayna waawilmufrad waaw ljamaaca jumladan oo lam tu'minuu waljumlatu min alficli waalfaacili fii maxali nasbin maquulu qowlin qul maquulu qowlkeedii marka waxaad leedahay maxalushaahidku waxa weeye tu'minuu waa ficil mudaaric waa la jasmiyey caamilka jasmiye waa kee lam calaamadda inuu jasmisan yahe lagu garanaa waa maxe xadfu nuun taasu lamay aheed wa amaa lama fa xarfun waa xaraf xarafkoo milu lam la mida lix shayay kala midta lix shay isku miday ka yihin shay isku miday ka yihin hadhow markaad qadri gaarto insha allah waxaa laguu sheegaa waxay ku kala duwan yihin laakiin bal hadda waxay isku mid ka yihiin qaado ah, lix shay isku mid ay ka yihiin lam iyo lamaa wuxuu ku yidhi wa amaa lamaa fa xarfun waa xaraf xarafkoo midlu lama halkay kula mid tahay fi nafyi kula mid tahay waljasmina waa kula mid waalqalbina waa kula mid maxay kula mid tahay nafyi xadadka waa anfini jasmaha ficilka la jasmiyana waa kula mid qalbiga macnihiisi maadi loo rogaana waa kula mid xarafnimadana waa kula mid waqtisaasi bilmudaaricna waa kula mid e, dukuulu hamsatin calayhina waa kula mid saddexdaas ku darso waqtisaasi bilmudaaric labadaba mudaaricay khaas ku yihin waa kula mid mudaaricay khaas ku yihiin walikhtisaasi bilmudaaric waa kula mid waxay kala kula mid tahay walxarfiyati xarafnimada mid walba waa xaraf waxay kula oo kaleeto jawaasu dukuuli hamsati listifhaam calayhima jawaasu dukuuli hamsati listifhaami calayha hamsatu listifhaam inay gasho labada waa kula alama lam maxaa alam lamaana maxaa laleeyahay alama marka labadaba hamsatu listifhaam inay ka saddex waa kuwa waxay kale yihiin waa nafyi iyo jasmi iyo qalbi saddexdii kalena ikhtisaas bilmudaaric labadaba mudaaricay qaas ku yihiin iyo xarafnimo labadaba waa xaraf saddex jawaazu dukuuli hamsatulistifaami calayhima hamsatulistifaam inay gasho labadaba waa bannaanta marka maxay iskula mid yihiin lix lixay iskula mid yihin wa amaa lamaa fa xarfun waa xaraf xarafkoo milu lam la mid ah xarafnimadaas waa iskala mid fi nafyay kula mid tahay waljasmina waa kula mid walqalbina waa kula mid naxwu qowlihi tacaala wadaalika mihaalkii naxwu qowli waa ilaahay qowlkiisoo kale tacaala waa sarreeya ilaah uu yidhi lamaa yaduquu gaaladu ma aysan dhedhamin hadda ka hor cadaabii cadaabkayga ma aysan dhedhamin lamaa xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin ad leeda lama maxay leedahay lama xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin waqtisaasi bilmudaarica ku dari karta mudaaricay qaas ku taha iyadu mabniyun cala sukuuni laa maxala la min alexraab yaduuqu waa afcaal khams waa la jasmiyey xadfu nuunkaasaa lagu jasmiyey yaduuqu ficlu mudaaric majzuumun bilama wa calaamatu jasmihi xadfu nuuni niyaabatan can isukuuni liannahu min alafcaal khamsa ma naba fiihi xadfun can الsukuuni wa waaw ljamaacati damiiru mutaصil mabniyun calى sukuuni fi maxali rafcin faacil walalifu faariqaة bayna waawi lmufradi waawi ljamaaca cadaabi mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbi fatxaة muqadaraة calىa maa qabla yaa ilmutakalimi maxduufati takfiifa fudayna lsga xadfi cadaabii ay aheed takfiifa loo xadfi manaca min dura ishtaal maxal bxarakati اmunaasaba cadaabi mudaaf وyaa المتkلم محdوفة تkفيiفا مضاaفiلy مبنiيn عaلى السكون في محaل jر مaلشhaydku halkee مaلشhaydku wuxuu yahay يduuqu oo أفعاaل خمسة ah waa la جesmiyey caamilka جesmiyeyna waa lma calaamadda inuu jasmiseen lagu garanana waa xadfu nuun wa amaa alam marka lamtii soo geli hamse hamse soo geli wa amaa alam fahuwa alamti lam weeye ziidad qad ziidad xaal lagu siyaadiyey calayh korkiisa hamsatu takriir lamtiya waxaa lagu siyaadiyey hamse la yidhaahdo hamsatu takriir istifhaam takriiriya weeye hamsatu takriir aa lagu siyaadiyey hamsatu takriirka waxaa loola jeedaa hamsatulistifhaam takriiriya istifhaamka marna waxaa la idhaha takriiri marna waxaa la idhaha inkaari waa hamsatulistifaam oo taqriiri ah maxaa loola jeedaa hamsatulistifaam oo taqriiri ah waxaa loola jeedaa xamluka almukhaadaba cala aliqraari waalictiraafi biamrin qad istaqara cindahu hubuutuhu ow nafyuhu waxaa la dhaha hamsatulistifaam ataqriiri waxaa la dhaha xamluka almukhaadaba xamluka almukhaadaba cala aliqraari waalictiraafi biamrin qad istaqara cindahu hubuutuhu ow nafyuhu calaa qofka aada la hadlayso inaad ku xambaarto inuu qiro oo aqoonsado arrin agtiisa taalla inay sugan tahay ama aysan sugnayn agtiisa waa arrin la yaqaan arrintaas inuu qiraad ku xambaare xamluka almukhaadaba cala aliqraari waalictiraaf bmri qad istaqara cindahu hubuut aw nafyu hamsadaasa waxaa la haha hamsatu istifhaam ataqriiri hamsadaasaa la geliya lamtii aad soo martay wey oo ficilka mudaaric jasmi jirta ayadii wey wa amaa alam fa huwa alam lam weeye ziidad qad ziidad xaal lagu siyaadiyey calayh korkiisa hamsatu taqriir wadalika mihaalkii naxwi qowlihi tacaala alam nashrax miyaanan ku waasixin laka adiga sadraka laabtaadu ilaahay alam nashrax miyaanan ku waasixin laka adiga sadraka ilaahay baa la hadlaa rasuulkiisa suuban alam nashrax miyaanan ku waasixin uu ilaahay laka adiga nabiga suubanow sadraka laabtaada icraab haddee waxaa leedahay alhamsatu lilistifhaami taqriiriy mabniyun cala alfatxi laa maxalla min alcraab alhamzatu lilistifhaami altaqriiriy hamsadan waxay faa'iidaynaydaa istifhaam taqriiri ah kaas ayay faa'iidaynaydaa macnuhu wuxuu noqonaa qad sharaxnaa laka satrak xabadkaaga waa kuu waasixnay waa la qira lamtiya soo hartay lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin hore u soo mid cusub nashrax ficlu mudaaric majzuumun bilam wa calaamatu jasmi asukuun ficil mudaaric nuun lagu bilowday wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu naxnu laka allaamu xarfu jarin wاlkaafu damiiru mutaصil mabniin calى اfatxi fii maxali jarin aljaaru wاlmajhuulu mutacaliqaani binashrax sadra mafcuulu bihi mansuuq وclaamaة naصbi fatxaة ظaahiraة fi aqli sadra mudaaf wاlkaafu damiiru mutaصil mabniin calى اfatxi fii maxali jarin mudaaf ilayh wa amaa alamaa alamaa fa huwa alamaadu lamaa weeye ziidad qad ziidad xaal lagu siyaadiyey calayhi lamaaga alhamsatu hamsadii oo la soo sheegay oo aheed hamsatu hamsatu taqriir hamsadii aheed hamsatu taqriir hamsatu listifhaam adtakriiriy hamsatulistifhaam takriiriya maxaa la yidhaahdaa xamluka almukhadaba cala aliqraar waalictiraaf bmri qad istaqara cindahu hubuutu aw nafyu waa hamsadiiyaa la gelshay wadalika miaalki naxwu alamaa uxsin ilayka miyaanan kuu sabafalin alamaa uxsin ilayka miyaanan kuu sabafalin alamaa alhamsatu lilistifhaami taqriiriy mabniin cala fatxi laa maxala lah min alraab lamaa xarfu nafyin wa jasmin wa qalbi mabniin cala sukuuni laa maxala lah min alraab uxsin ficlu mudaaric marfuuca uxsin ficlu mudaaric majzuumun bilamaa wa calaamatu jasmi asukunu wa faacilu damiru mustatiru juba taqdiiruhu ana ilayka ilaa xarfu jari mبنiي على سكون لا محل من الاعراب والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر الجر والمجهول متعلق بحسين محلشhaaدku وxuu yahay فiعilkaas oo حسن ah مdaaرعa waa la جسmiyey caamilka jasmiyey waa alamaa calaamatu jasmuhu waa sukuun waa ficil mudaaric oo saxiixulaakir ah oo aan waxba la xiriirsan wa ama laamu laamta laamtu laba macnay ku timaadda marna amaray ku timaad marna ducay ku timaad laamta wa ama laamu laamta faqad dakara lmu'alifu mu'alifku wuxuu sheegay annahaa laamtu taatii way timaadaa lilamri amar waducaai ducana waa u timaada laamtaasu marna macnaheedu wuxuu noqdaa amar marna macnaheedu wuxuu noqdaa ducaa ficilka mudaaricayna jasmidaa mar walbaba wa kullun mid kastoo min alamri ka mida iyo waducaa yuqsadu bihi waxaa loola qasdaa dalabu xusuuli lficli ficil soo xasilidiis in la dalbo dalaban dalabkoo jaasiman go-an marka amarka iyo ducada labadooda intaan waa ka dhaxayda fiiri mid kastaba waxa weeye dalabu xusuuli اficli dalaban jaazima amarka waxay leedahay dalabu xusuuli ficli dalaban jaazima ducadana dalabu xusuuli ficli dalaban jaazima waxay ku kala duwayna isagaa kuu sheega isagaa kuu sheegaya wa kulun mid kastoo min alamri ka mida yowaducaa yuqsadu waxaa loola qastaa looga dan leeyahay bihi mid kastaba dalabu xusuuli اficli ficil soo xaslintiisa cid unbaa waxaa laga dalbayaa ficil inay samaydo dalabkaasoo jaasiman go-an farqiga u dhexeeya xuyaha lagu kala garana oo midna aan leenahay waa duco midna aan leenahay waa amar waalfarqu farqi baynahumaa dhexdooda xaal uu ahaaday bayna alamri waadducaa ana alamra amarka yakuunu wuxuu ka ahaana min alaclaa mid sarreeya ilal adnaa mid hooseeya u ahaana amarka axadka uu ka soo fulaya la fiirina mid sare hadduu ka soo fulo alluu ka soo fulo mid hooseeyo miskiin u soo fulo waa addoon ah amar alaleey amara laleeya wuu amraa laleeya ilaahay cidnama baryo waa barya ladima waa amraa laleeya hayra ilah cidnama baryo an alamra amarka yakuunu wuxuu ahaanaa min alaclaa mid sarreeya mid ka soo fulay liladnaa mid hooseeyo u soo fulay kamaa fi lxadiid sida xadiidka ku sugan oo nabiga uu ka soo furay amarkii nabaku nab nabigu macnahaan addoommada kale waa ka sarreeya ilaa ka fadli badan yihi amarkiisu amarkayaga waa ka sarreeya soo ma ilaa kiisa waa waxyi alla u soo dhiibay marka nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam falyaqul khayran ow liyasmu maxaa ka horreeyey man kaana yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran ow liyasmu qofka ilaahay iyo qiyaamo rumaysan khayr ha ku hadlo haddii kale iska aamuso kelmadahan aad ku hadlayda malaga kaa qora iska daldalmi xisaabaa kugu socota maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid waa inaad xisaabtantaa marka marka mantaa shardiyaa man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir jawaabkii waa kana falyaqul ha ku hadlo khayran khayr ow liyasmud ha iska aamuso fa'daan ma aragtay marka waxaan rabaa laamta laamta laam amarkaa laamta laam amarka ama marna duca noqota fe markay ka horaydo ah, fe markay ka horaydo iyo wow markay ka horaydo waa la reebaa iyada ah, falyaqul fiiri falyaqul hadday wow ka horaydo waa lamid laamta waa la iska reebaa haddaan waxba ka horrayno waa lahoos dhigaa liyunfiq duu sacati min sacati waa lahoos dhigaa liyunfiq waa taasaa liyaqdi waa lahoos dhigaa haddaan waxba ka horrayno ah hadday uma ka horaydana labadaba kuu bannaan uma lyaqduu tafafahum walyuufuu nuduurahum walyatawafuu bilbayt alcatiiq umal isku ree waa qiraao qiraa'o kale uma liyaqduu waa qiraa'o kale labadaba bannaan marka uma ka horaydo haddaad rabto waa reebi kartaa haddaad rabtana waa kasri kartaa ah, umada hadday wowyafa ka horaydana reeb waa tana hadda laamtii waxaa ka hormaray fa falyaqul ha ku hadlo qofku khayran khayr ow liyasmud icraab haddee falyaqul alfaau waaqicatun fii jawaabi shard alfaau raabidatun liljawaabna waa la mid waa la dhihi karaa alfaau raabidatun liljawaab jawaab ay dhacday jumladan oo waxaa ka horreeyay man kaana yu'minu biاllaahi walyawmi alaakhir horreyday alfaw waaqicatu fi jawaabi shar liyaqul dhe marka haddii fa'dii xagga dhigtay laamta waa hoos dhige liyaqul allaamu laamulmr mabniin cala alkasri laa maxala la min alicraab yaquul ficlu mudaaric majzuumun bilaami اlamr wa calaamatu jasmi asukuun wa faacilu damiiru mustatiru jawaasan marba yo haddii lagu bilowda wujuba isku dhihi jawaasan taqdiiru huwa yacuudu calaa man man kaana yuuminu bilah mantaas u laabana faacilku mankaasaa faacilkiya khayra mafcuul bihi mansuubu calaamatu naصbin fatxatu daahiraة fi akhirih ow liyasmud ow xarfu caطfin liyasmud allaamu laamu اlamri yasmud ficlu amrin majzuuma bilaami اlamri wa calaamatu jasmihi asukuun wa faaciluhu damiirun mustatirun jawaaz haddii ficilka ya ugu bilowdo waajib ma noqdo sida badan faacilka ah, wa faacilu damiirun mustatirun jawaazan taqdiru huwa yaxudu calaa man jumlada marka falyaqul wاljumlatu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fii maxali jasmin biman jawaab shard man man kaana yuuminu bilahi mantaas jawaabkeedi wey jumlada oo shardiga wax jasmiya jawaab u noqota maxalka waa laga jasmiya wاljumlatu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fii maxali jasmin biman jawaabu shard jumladan liyasmudna wاljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxali jasrin maxduufatun calaa jumlati liyaqul khayra jumladii lagu cadfo jumlo maxalka iraab ku leh ayaduna waa lamid jumladii lagu cadfo jumlo maxalka iraab ku leh ayaduna waa lamid maalka iraab ku leh waay wa ama ducaau ducadii laamtioo duca faa'idaynad horta duca maxaa la yidhaah fa yakuunu dalabku wuxuu ka ahaanaa min aladna mid hooseeya lilaclaa mid sarreeya u ahaana fiiri addoommadii xaggoodu ka ahaana rabbiyuu ku wajaanya addoommada marka ma allay wax amri karaan may waa tuugaya waa baryayaana laleeyi ah. marka macnahaasaa lagu kala duwa ee laamtu waa laamta soo ma jeedo naxw miaal liyaqdiha xugmiyo calaynaa korkeenna rabbuka rabbigaa ah, maaligo rabbigaa mowt ha nagu xugmiyo ahlunuur ahlunaarkii iska calacalaya ahlunaarkii ayaa iska calacalaya markaasi waxay leeyihiin cadaabka waa u adkaysan weyne malagga rabbi waxaad nooga baridaa inuu geerin ugu xukmiyo haddii naftu naga dhacdo xanuunkaa la day lahaa laga yeeli ma marka laga yeeli ma geeri lagu xukmi ma duca maxaa la yidhaha wa ama ducaau duco fayakuunu ducuhu min aladna mid hooseeya xaggiisuu ka ahaadaa lilaclaa mid sarreeya xaggiisuu u ahaadaa naxwu liyaqdihaa calaynaa korkeenna rabbuka rabbiga liyaqdi allaamu laamu ducaay ardeeda agga macnaad fiirina laamu amar dhihi maydo ilahay wax lama amro ha ah, isku ceeboobi liyaqdi allaamu laamu ducaa'i mabniin cala kasri lah maxalla min alcraab yaqdi waa kaasaa ficilkii la jasmiyey yaqdi ficlu mudaaric majzuumun bilaami ducaa wa calaamatu jasmi xadfu xarfilcil wahiya alyaa-u alkasratu qablaha daliilun calayha lianna alkasrata uqtulyaa عlaynaa عlىa xarفu jarin mabniyn calى sukuni laa maxala la min اإعraab naa damiiru mutasilu mabniyu calى sukuni fii maxali jarin aljaru wاlmajruuru mutacaliqaani byaqdi rabu faacil yaqdi markaasa faacilka marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri rabu mudaaf wاlkaafu damiiru mutasilu mabniyn calى اfatxi fii maxali jarin mudaaf ilay maxalu shaahidku waa maxay laamtii laamu ducaheed ayaa ficil jasmiday yaqdi yaqdi ay jasmiday calaamadda lagu gara inuu jasmisan yahayna xadfu xarfilcilla wa amaa laa laa laa iyaduna marna macnaheedu wuxuu noqonaa nahyi marna macnaheedu wuxuu noqonaa ducaa wa amaa laa faqad dakara almu'alifu mualifku wuxuu sheegay annaha laadu taati inay u timaaddo linahyi iyo wa ducaa'i labadaas labada macnay ku timaadaan wa kullun mid kasta maxaa loola jeedaa marka nahyiga iyo ducada macnahooda muxuu wa kullun mid kastoo minhumaa labadooda ka mid a yuqsadu bihi waxaa looga qasdaa dalabulkafi in laga joogo dalbasho la dalbana can ilficli ficil iyo wa tarki in laga tago ficil in laga tago aa la dalbana saas weeye labadooda macnood waa saas laada ducada ay faa'iidaydo iyo nahyiga ay faa'iidaydo waa laada midka ay faa'iidaydo macnahoodu wuxuu yahay dalabulkafi ka joogid in la dalbado can ilficli ficil laga joogo wa tarkii ficilkaas in laga tago ficil in laga tago laga joogo aa lagu dalbadaa leeda marka macnaha la firina cidda dalbayda haddii axad ah, sare dalbo mid ka hooseeyana uu ka dalbo nahy alale uu ka nahiyey alaleey laakiin mid hooseeya hadduu dalbado mid ka sarreeyana uu ka dalbado waa bariyey alale marka macnaha kala duwa ducada iyo nahyiga laakiin xagga kale waa iskala mid وأmا lا faqad dakra المؤلiفu wuxuu sheegay أnaha laadu تأتي inay u timaado للنahyi iyo wducاa wa kulun mid kastoo minhumaa labadooda ka mida yuqsadu bihi waxaa looga qastaa dalabulkafi ka joogidal mid la dalbaa can ilficli laga joogo iyo wa tarki ficilka in laga tago waalfarqu farqiga u dhaxeeya baynahumaa ducada iyo nahyiga ana nahya nahyigu yakuunu wuxuu ka ahaanaa min alaclaa mid sarreeya liladnaa ila aladnaa mid hooseeyu u ahaanaa naxwu laa taqaf ha cabsanin oh, laa taqaf in allaha macana laa taqaf ha cabsanin laa naahiyatun adaad laa naahiyatun mabniyun cala sukuuni laa maxala lah min alcraab taqaf ficlu mudaaric majzuumun bilaa annaahiyati wa calaamatu jasmi asukuun wa faacilu damiru musatin wujuban taqdiiruhu anta taasu maxalushaahidku wuxuu yahay laadiyo ficil mudaaric jasminayda caamilka wax jasmina maanta waa laa ficilka uu jasmiyey waa taqaf calaamada jasmuhuna waa sukuun wanaxwu laa taqulu hadhihinina raacina marka aad nabiga la hadlayda sala allahu calayh wasalam hadhihinina raacina ee ah. unduruunaa unduruu ah, undurnaa undurnaa saas idhaahda hadhihinina raacina na ilaali hadhihinina ee waxaad tidhahdaa undurnaa noo kaadiyo noo sug saas idhaahda laa taquulu hadhiinina raacina hadda maxalushaahidku waa maxay laadaas oo naahiyada ah waxay jasmina ficilka mudaarc taquulu afcalu khams calaama jasmihiisu waa maxay xadfu nuun laa taquulu laa naahiyatu mabniin cala sukuuni laa maxala lahu min alixraam taquulu ficlu mudaaric majzuumun bila annaahiya wa calaamatu jasmihi xadfu nuuni niyaabatan can isukuuni liannahu min alafcaali khamsa maanaaba fii xadfun can الsukuuni wa waaw ljamaacati faacil mabniyin cala sukuuni fi maxali rafc raaci raaci ficlu amrin mabniyu calىa xadfi xarfi اlcilati wahiy lyaa alkasraةu qablaha daliilu calayha lanna alkasrata uktulyaa raaci waa ficlu amr raaci ficlu amrin mabniyu calىa xadfi xarfi اlcila wahiy lyaa alkasraةu qablaha daliilu calayha lanna alkasrata uktulyaa wafaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiruhu anta ma damiiru mutaصil mabniyu calى sukuni fi maxal nasb mafcuulu bihi wاljumlatu waa jumlada raacina ficil iyo faacil iyo mafcuulu bihiba fii maxali nasbin maquulu qowlin maxalushaahidku waa maxay waa laadii oo naahiyaa oo ficil mudaaric jasmiday laadu waa caamil taquulu waa macmuulkii lagu camal falay waa ficilkii la jasmiyey calaamadda lagu garana inuu jasmisiye yahay xadfu nuuni wey maxaa xadfu nuun loogu jasmiyey liannahu min alafcaali alkhams wa naxwu laa taqluu ha ku xadgudbinina fii diinikum diintiina war diinkiina hayskaga xadgudbinin diinta ha ku talax teginina ha ku fogaanina macnaha waxaan alla waajibin waajiba ka dhignina oo waxaan alla xarimin xaraama ka dhignina oo waxaan alla jidayn ha jidaynina oo diinka idinku alla u daba jooga ilaahay meesha uu jideeyey halkaas ku ekaysta xadgudubka ka ilaaliya diinka laa taqlu ha ku xadgudbinina fii diinikum laa taqlu laa naahiyatun mabniyin calaa sukuuni laa maxala laha min acraab taqlu ficlu mudaaric majzuuman bila annaahiya wa calaamatu jasmihi xadfu nuuni niyaabatan can isukuuni maxaa loogu jasmiyey xadfu nuun liannahu min alafcaali الhams maanaaba fiihi xadfun can isukuun wawaalu jamaacati damiiru mutaصil mabniyin calaa sukuuni fii maxali rafcin faacil alifta faariqaة bayna waawi mufrad waawi ljamaaca في diiniكم في xرف jr مبني على سكون لا محل من اعراب diini اسم مجrور بفي وعلاaمة jr كسرة ظاaهرة في آkر الjر والمجrور متعaلقاaن بتغلو diini مضاف والكاف ضمير متصل مبني على ضم في محل jر مضاف إليه والميم علاaمة جمع ذكور محل شاهدku waa مaحay لاa oo فiعل مضاaرع جسمiday laadaas waa jaaزiمo تغلو waa فiعilkii la جسمiyey calaamada lagu garanaya in la جسmiyey xadف النuن maxaa loogu jasmiyey xadfunuun liannaha min alafcaali hams wa ama ducaa laadiyo duca faa'idaynayda laadiyo duca faa'idaynayda fayakuunu wuxuu ka ahaana ducadu min aladna mid hooseeya lilaclaa ila alaclaa mid ka sarray u ahaana duco waxaa lagu yaqaanaa dalabulkafi horta weeye dalabulkafi can alficli wa tarki ficil in laga tagaa la dalbana laakiin dalabku yuu ka ah ka soo fula mid hooseeya yuu fula mid ka sarreeya xaggiisa midkaasa waxaa la ihahdaa ducaa ah, ilaa cid kaa sarrayda wax lama amro ee waxbaa laga baryo ah, id kaa hoosaydaan wax la amraa naxw rabbanaa rabbigeeniyo laa tu'aakhidnaa hanoo qaban ah, rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasina ow akhdana haddaan halmaanno ama aan gefno rabbiyow hanoo qaban marka hadda fiiri addoommadu maxay dalbanayaan waxaa weeyaan tarkulmu'aakhada waa dalabu tarkilmu'aakada marka aan gefno ama aan halmaanno ilaahay inuu noo qabto qabashadaas inuu ka tagaan ilahay ka baryayna oo uusan noo qaban gefka yaga ah, waa dalab aan ka dalbayno qabashadii uu noo qaban lahaa dembiga inuu ka tago oo uusan noo qaban ah, marka dalabkii addoommada xaggooduu ka furay alle xaggiisa u furay ma la dhihi kara alla wax la maya maxaan leenahay waa la baryo waa la tuugaa rabbanaa rabbigeeniyo laa tu'aaqidnaa hanoo qaban rabba munaada dhe xudifa min xarfunidaa asluhu yaa rabbanaa munaada way xarfunidiyaa laga xadfo rabbanaa munaada xudifa minhu xarfunida asluhu yaa rabbanaa yaa xarfunida mabniin calaa sukuun ilaa maxalala min alcraab rabba munaada mudaaf mansuubun wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhiri رب مضاف نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه لا تؤاخذ لا ن... لا دع... دعائية ناهية اسمه لا دعائية مبني على السكون لا محل له من الإعراب تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بالله الدعائية تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بالله الدعائية مبني على السكون لا تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بالله الدعائية وعلامة جسمه السكون وفاعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت يا ربنا أها تؤاخذ نا نا بس إحرام ما ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به محل شاهدك وهلك لا ayay waxay jasmiyeen ficil mubaaric oo ah tuaakhid tuaakhid calaamatu jasmiisu waa maxay sukuun maxaa sukuun loogu jasmiyey waa ficil mubaaric saxul aakhira oon waxba la xariirsan wanaxw walaa taxmil calaynaa isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina walaa taxmil ilaahayow hanugu xambaarin calaynaa korkeenna isran culays ilaw culays annaan qaadi karin hanugu kallifin walaa taxmil alwaawu xarfu cadfin laa ducaa'iye iska dhig annaahiyaha isku dhigin ilaahay wax lagama nahiye waa la baryaa laa ducaa'iyatun mabniin calaa sukuuni laa maxala lah min alcraab taxmil ficlu mudaaric majzuumun bilaa adducaa'iyati wa calaamatu jasmihi asukuun faacilkiina wa faaciluhu damiiru mustatir wujuuban taqdiiru anta yaa rabbana aha anta calaynaa calaa xarfu jarin جر نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر الجر والمجرور متعلقان بتحمل اسرا مفعول به تحمل منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد